alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd kitaab lbuyo intaanaan u gelin darsigeena caawa xadiidkii caaisha dumacata binti zubayr waa nabigeena adeerkii salawaatu rabbi wasalaamu aleyh baydadii maaha waa inadeerti laakiin waxaa la khaladay lafdo ku taalla ibn maaja ibn maaja wuxuu wariyey bisanadin saxiix inuu nebigu ku yidhi sal ly wasalam yaa camataa eedoy buu ku yidhi eedoy marka eedoy nooc tajawusa ku jira lafdigu hadduu sugay taasaa marka waxoogaa inagaan u fiirsanin baa ismoodsiisku halka ka dhaca lafadadaasaana khaladay marka cala sawaab waxa weeye dubaaca ah waa nabiga in adeertii salawatu rabbi waslamu aleyh eedadii ma kitaabubuyu buyucdii buu baab yahay buyucdu waa yuu kitaabu yaan dhihi laha buyucdu waa jamcu bayac beecana waa iibka wey waa in xoolo xoolo lagu bedasho calaa wajhi atamliik iyadoo laysmulkisiinayo xolaha laysku bedelanayo manaafic bay noqon karaan ama waxay noqon karayaan acyaan ama acyaan iyo manaafic baa laysku bedelan kara ayb baabu shuruuihi shuruuiisi waab yani acyaanta waxaa la yidhahdaa wax la taaban karo marka la kala gadanayo guriganaa la kala gadanayaa neefkan xoolaha baa la kala gadanayaa muxuu ahay shay la taaban karaa la siisanayaa mana acyaan baa la yidhahda markaas manaaficdana waxaa la yidhaahdaa waa waxaan la taaban karin oo intifaaciya masalan gurigan inaad deganaato ama dukaankan inaad intaad kiraysato aad ku ganacsato wax la taaban kara maaha laakiin waa manfaco manafacaadku marka sida acyaantoo kale axkaam leeyihiino sida acyaantoo kalea loo galan kartaa sida guriga loo kala gato baa manfacadiisana loo kala gadan karaa marka beecu wuxuu ku dhacaa baycu lmanaafic iyo baycu alacyaan labadubana waa sax baabu shuruuihi bayca shuruuiisii buu baabu yahay iyo wamaakii nuhiya layska reebay canhu xaggiisa yani beeca shuruudna waa leeyahay mid la reebay oo beeca ka midana waa jiraayo waxyaale iibintooda la reebay shuruudaha qaar bannaan iyo qaaraan bannaanayn baa ku jira kulli daalika buu meesha kaga hadlay rabaasha buyuuc aan la ogoleyn ayaa jirta ayib kitaabulbuyuuc wuxuu ugu xijiyey buu dhahaan culimmadu kutubta fiqiga ama madaahibta qaar baana sidaas markay cibaadaadka ka baxaan waxay ku xijiyaan kitaabulbayc nikaaxa iyona way dambaysiiyaan waxay leeyihiin munaasabadeedu waxa weeye cibaadaadka marka laga yimaado oo dee ruuxa noloshiisa lafdhabarta asaasiga u ah waxa soo raacay waa cunidii iyo cabiddii shahwada iyo nikaaxa iyo guursiga iyo shahwada gudashadeedu way dambaysaa marka yacani baahida cunidda iyo cabidda baa ka horeysa baahida shahwada gudashadeeda nikaaxu marka waa gudashadii shahwada muxuu ahay baycuna wuxuu ka hadlayaa cuniddii iyo cabiddii saas daraadeed waa ka horeeyaa bay leeyihi madaahibta qaarkoodna waxay soo hormariyaan nikaaxa ayib wixii halkan ka bilowda mucaamalaad bay culimmadu yidhaahdaan abwaabta fiqiga waxaa loo qeybiyaa cibaadaad iyo mucaamalaad cibaadaadka marka waxaa lagu sheegaa muxuu ahaayey shantii arkaanulislaamka soo marnay iyo wixii ku saabsan baycibaadaad aha wixii intaa ka soo hadhay oo wax kala iibsiga iyo muxuu ahaayey abwaabta nikaaxa iyo dalaaqa iyo jinaayaadka iyo waxaasoo dhanna waxay ku magacaabaan mucaamalaad bay ku magacaabaan taqriiban waa uun isilaax fiqiga w culimada fiqiga unbaa ku heshiisa labadoodubana waxbay ku kala duwan yahin waxayna kutusaysaa runtii labaduba kutusayaan shumuulka shareecada shareecada ilahay soo dejiyey tabaaraka watacala inay shaamil tahay oy caam tahay oyna waxba ka tegin hadday cibaadaadkii calaaqadii addoonka rabbigii ula lahaan lahaa jidaynayso dhanka kalena waxay tandiiminaysaayo habaynaysaa noloshii adduunyada oo iyadoo laftooda cibaadaah saas daraaddeed baa qur-aanka iyo sunnada shuruuc fara badan laga dejiyey adduunyada sidii loo tandiimin lahaa ma aha marka diin keliyata yani ku eg uun dhanka muxuu ahaayey yani tarbiyat ruux iyo shacaairta tacabudu dhankaa keliya kuma eg waa diin adduunyadiina nadaaminaysa aakharadiina nadaaminaysa saas daraadeed way dhaqaalihii nadaaminaysa dhaqaalihii qorsho u dejinaysa system bay dejinaysa maana saas wey can rifaacat bni raaficin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal alay wasalam su-ila waxaa la weydiiyey ayulkasbi kasabkeebaa adiyabu ugu wanaagsan ugu fadli badan ugu fiican kasab la kasbado shaqo la shaqaystaba qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam camalu rajuli ninka camalkiisa biyadii gacantiisa uu ku shaqaysto camalu rajuli ninka shaqadiisa ayaa ugu qiib badan oo ugu fiican biyadii gacantiisa uu ku shaqaysto wa kullu baycin iyo beec kasta ayaa ugu fadli badan oo madruurin lagu baarinimo sameeyey yani madruurka waxaa laga wadaa uusan dembi dhex gelin shareecada la waafajiyey aan riba gelin been gelin khayaana gelin cish gelin waxyaalahaasna hadday galaan dhaar beena ayna gelin haakada ayb wa kullu baycin mabruur shareecada la waafajiye man waxaa wariyey albazaaru bazaar baa wariyey wa saxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu sanadkiisuu saxiixiyey xadiikani sixadiisa waa lisku alimaam bukhaari ibn abi xaakim bayhaqi waxay rajaxayaan xadiidkani inuu mursal yahay salafkiisana waxaa ku jira ninka la yidhahdo cabdiraxmaan ibni cabdillahi mascuudi oo ikhtilaaf ku dhacay ninka ka warinayana lama cadayn karo inuu qabla alikhtilaad ka wariyo iyo bacd alikhtilaad ka wariyo xadiiskani marka ciladaasu leeyahy asaaniiddiisa sanad nabad gashan ma jiro asaaniiddiisa sanad walba cillu leeyahy laakiin cilada ugu muhiimsana uu xadiidku leeya waxa weeyaan waa irsaalkaas inuu mursal yahay ayay tasxiixinayaan aimada nuqaada bukhaari ibn abi xaatim iyo bayhaqi iyo keyrkood macana saas weya xadiidku wuxuu faa'iideynaya kasab la shaqaysto adduunka dhexdiisa la shaqaystaayo inuu ugu fadli badan yahay waxyaalaha gacmaha laga qabto waxyaalaha ruuxa gacanta uu ka qabto ayaa ugu fadli badan buu tilmaamaya cirafka iyo shaqooyinka gacantiisa ruuxu uu ku qabanayo xamaalayo beerta uu falayo xirfadda masalan birta uu tumayo muxuu ahaa xirfadda gacanta laga qabto inay u fadli badan tahay ayuu ku tusaya man addoonsaxawa waxaa ku sugan fi saxiixi albukhaari xadiidu nabigu sal alay waslam maa akala axadun طacaaman qadtu khayra min an yaakula min camali yadihi yacni ruuxu ma cuno cunto weligii ka khayr badan inuu cuno wixii gacantiisu qabatay marka wixii gacantaadu qabatay waa ugu fiican uguna fadli badan wax aad quudatood cunto halkaasay culimadu ku kala tegayaan garanay ha la shaqaysto oo sababtii ha lala yimaado oo bini aadamka ha laga kaaftoomo oo xuquuqdii waajibaadka ku saaran gudo laakiin shaqadee ugu roonoon ka shaqeeya meeshaasay culimadu ku kala tegayaan qaar waxay leeyihiin sida maawardiga ay rajaxayaan shaqo la qabta waxaa ugu fiican ziraacada beerta leanna waxay leeyihiin lima fiiha min atawakul balasaarashaa ku jirtay leeyihi yani xabaddan abuurka intaa dhulka u geliso alle ka warsug sooma nooc tawakula ku jira limar oo waxa kale ku jira marka waxaa kaleetoy ku tilmaamayaan nafci caamana way leedahayo beertu markay baxdo shimbiraha wax ka cuni oo cayayaanaadka wax ka cuni oo xayawaanaadka wax ka cunin oo adigiibaa wax ka cunin wahaakada baynamaa tijaaradaada shilinka maryaha kaasoo gala jeebkaa unu galahay laakiin beerta waxa weyaan cid walbaa intifacsanaysa sooma halkaana nafciga caamkaana way ka fiiriyeen oo qolya halkaasay rajaxayaan alimaam nawowi isagu wuxuu rajaxayaa camalka gacanta laga qabto hadduu beer yahayna waaba kasii xag buu leey oo ruux isagu beertii uu dee gacantiisa ku falanayo camalun yadna way tahay tawakulkaana waa ku jira nafci caamana waa ku jira sidaasuu macna rajaxay ibnu xajar isagu wuxuu rajaxayaa waa ibnu xajar yani xaafid ibnu xajar weeye kasab la shaqaysto waxaa ugu fadli badan buu leeya iyo meelay xoola kaa galaan haniimada iyo jihaadka yani amwaalulkufaar oo lala dagaalamayo xoolaha kaa soo galaa kasabka ugu fadli badan leanna wuxuu leeyahay waa maksabu nebiy sal lay slam waa kasabkii nebiga oo meeshaasaa kasabkiisu ahaa waa midda labaade waxaa ku jira iclaau kalimati illaah ilaahay kelimadiisaa la far yeelo oo waxay dariiq u tahay inay diintu saro marto sidaana culimo badan baa marayo makaasibta marka laysu ururiyo duruqda iyo wujuuhda lagu kasbado hanaa-intu inay ugu fadli badan tahayba in badanoo muxaqiqiintii rajaxeen inta kale haban la muqaaranayo markaas macna xadiidkani marka wuxuu inoo faa hadda qasadka loo keena yahay wa kullu baycin mabruur beeca iyo tijaarada iyo ganacsigu hadduu shareecada waafaqsan yahay isaguna waxyaalaha fadliga badan inuu ka mid yahay ayuu xadiidkaasi inoo tilmaamay macna wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuulallaahi wuu maqlay sal lay wasalam oo yaquulu leh caama alfatxi sanadkii furashada waa sanadkii maka la furtay walxaal huwa nebigu bimakkata maka uu joogo caama alfatxi waa sanadkii sideedaada hijriga wa sanadkaas isagoo nebigu maka jooga ayuu jaabir wuxuu ka maqlay nebiguna sal ly wasalam ina allaha alle wa warasuulahu iyo rasuulkiisu xarama waxay xarimeen bayca alkhamri khamrada iibinteeda ina allaha warasuulahu xarama xarama yani waxoogaa waxaa ku jira rasuulku sal lay wasalam taxriimkiisu iyo xaaraamayntiisu ta ilaahay ubay raacsanta oo tii ilahay soo gaarsiinaya dadka ayb ina allaha warasuulahu xarama waxay xarimeen bayca alkhamri khamrada iibinteeda waalmaytati iyo baktiga iibintiisa waalkhinsiiri iyo doofaarka iibintiisa walasnaami wa bayci alasnaami iyo sanamyada iibintooda sanamka wixii ilaahay kasokow la caabudo dhan ah faqiila markaasaa waxaa la yidhi yaa rasuul alla rasuulka ilaahay ara'ayta bal ka waran shuxuuma almaytati baktiga yani baruurtiisa bal ka waran soo baktigii laga diiday bal baruurtiisa ka warran haddaan intifaaxsanno ayib maxaa yeelay fa inahaa iyadu waa baruurte tutlaa waxaa la mariyaa oo lagu dharoobaa tutlaa bihaa waxaa la marmariyaa assufunu doomihi doontaa la marmariyaa doomaha ayib tutlaa ee tudhawa waa lagu subkaayo korkaa laga marmariyaa qasadkuna waxa weeye in ay biyuhu ka sibqabaan laanna biyuhu hadday alwaaxda ay qabtaanoo wax ka celiyo waayaan alwaaxda way way way duleelinayaan way fasaadinayaan sooma marka alwaaxday korka ka marin jireen xaydha iyo muxuu ahay baruurtaas si aynan muxuu ahaayey aynan biyuhu u qabanin saas maana fa inaha tutlaa biha waxaa lagu dharoobaa ama la marmariyaa asufunu doonihi wa tudhanu waxaa loogu subkaa biha iyada aljuluudu harkihi hargahan la isticmaalo ee la ay isticmaalaan ama ay guriga saartaan ama ay gobladaanna haragu si uusan u baaliyoobinbaa muxuu ahay xaydhaa iyo subagaa iyo waxaase marmarinaya eh. wayastasbixu waxaa ku nuursadaa biha iyada annaasu dadkiibaa ku nuursado waxay u isticmaalaan sidii gaaskao kale baashan dubladda dubladda muxuu la isticmaale hadda gaaska lagu shubo bedelkeeda waxay ku shubi jireen xaydhay ku shubi jireen xaydaasaa marka sida hadda dalka la yado mxuu aha shama ahaa sidaasoo kale macnaha u iftiimisa taana waa u isticmaali jireen macna wayastasbixu waxaa ku iftiinsada oo shita biha iyada annaasu dadki faqaala markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam laa maya laa maya ayib yani isticmaalaadkaasoo dhan maya laa maya buu yihi huwa isagu xaraamun xaaraan wa huwadaas xagay noqon beecii qaar baa u celinaya culimada huwa iibka oo de wixii laga soo warramaya can bayci alkhamri waalmaytib soomaaha huwa iibka la iibiyo xaraamun xaaraan wa qaar ba halkaa maraya qaar waxay leeyihin huwa intifaaca intifaacsiga la intifaacsado oo waxaa de laga fahmayaa fainaha tutlaa biha suhulu wa tudhanu biha aljuluudu wayastasbix biha annaasu intifaaca noocaasa huwa intifaacsigaasi xaraamun wa marka labadu kale kala tahayo haddii layidhahda beeceedaa xaaraam ah iyo haddii layidhahda intifaacsigeeda xaaraam ah labada damiirku meeshuu u noqdaba xugun baa ka dhalanaya sidaasaan isugu khilaafsay uma kadibna qaala wuxuu yihi rasul lah sal lay rsulku wuxu uhi cinda dalika kaa agtiis jawaabtaa markuu bixiyo laa huwa xaraamu yidhi iyaguna su-aasha ay weydiiyeen arrinka agteeda baa wuxuu yidhi qaatala allahu allaha lacnado alyahuuda yahuud allaha lacnado maxaa yeelay ina allaha alle tacaala korhaye lamaa goortii xarama u xarimay calayhim korkooda shuxuumaha baktiga baruurtiisa markuu ka xarimay baktiga baruurtiisa markuu ka xarimay ayay jamaluuhu way dhalaaliyeen bay shiileen bay dhalaaliyeen ayib uma kadibna baacuuhu way iibiyeen baaruurtii markii dhadhaaso subag shubmahaye ma noqonays subagii shubmahayey haddana mayna isticmaaline way iibiyeen faakaluu markaasay cuneen famanahu lacagtii markaa cuneen muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray ayb xadiidkani wuxuu inoo faa waxyaalo fara badan oon la iibin karin amaan la intifacsan karin khamrada ayaa kawka ah cabiddeeda iyo iibinteeda labadaba maxaa yeelay khamradu waxay wax u geysanaysaa bini aadamka caqligiisa khamrana waxaa la yidhaahdaa kullu maa khaamara alcaqla baa la yidhahda shay kasta oo caqliga bini aadamka daboola oo bedela oo saameeya khamraa la yidhahda ama geed la ruugaayo ha noqdo ama irbad isku durayo ha noqdo ama wax sanka laga qaadanayo ha noqdo ama xididada ha laga qaato si alla sidii dooniga ha loo qaato saa'il dareeraya ha noqdo noocu dooni ha u yaallo marba hadduu maskaxda bini aadamka saamaynayo oo miyirka bini aadamka iyo garashadiisa wax yeelayo waa khamro saas maana kullu muskirin xaraam buu nabi sal lay slam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam shay kasta oo wax farqaamiya waa khamro halkaa wuu istaagadi mar hadduu sidaas yahay isticmaalkiisa cunidiisa cabidiisa waa xaraam cilada loo diidayna waxa weye shan arimood oo sharaa'icdu ay ilaalisay iyo mid ka mid a dhaawacaya ama labu dhaawacaya shanta arrimood waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo taranka bini aadamka iyo nasligiisa iyo xoolaha marka daruurada la yidhahdo caqliga iyo xoolihiiba khamradu waa baadinaysa hadday xoolahaa daysana waxayna deynayn caqligiibayna deynayn caqliga xifdintiisa iyo ilaalintiisu waa min aduruuraati alkhamsi oo sharaa'icdu isku waafaqday ilaalintiisa mar hadday sidaas tahay isticmaalkiisuna waa xaaraam gadiiddiisuna waa xaaraam saas maa gadiiddiisuna waa xaaraamo dee xadiiska muxuu ahaaye alfaadiisa sunanka abu daawuud iyo kutub baa nabigu wuxuu leeyahy ina allaha idaa xarama shay-an xarama amanahu ilahay hadduu shay xaaraameeyo lacagtiisana waa xaaraameeya hay hadduu xaaraam yahay intaad iibsato haddana mxu lacagtiisa mxuu ahay ma socon karto soconay waxaa la mida khamrada la mida mukhadiraadka maandooriye oo dhan waxaa soo gelaya qaadka qaadkaa soo gelay leanna waa maandooriye maaha muslimiinta keliya ma dhihin wadaadaduna ma dhihin xataa gaaladiibaa intay laboratoriyadooda geliyeen oo ay baadheen bay waxay ku qanceen inuu maandooriye wuxuu ku jiraa waxyaalaha mukhadiraadka abuu ka mid yahy eh. aduu meeshaan fadhiga marka quutul awliya ku hay quutul awliya weyaan meesha ku hay gaal iyo muslimba maadada ku jirtaay waa maado muskir a ah waana la isku waafaqsanya ninka ka doodayana laba mid waa ama waa nin shahwo wado hunguri wado oo bahalkan bartayoo ama lacag ku haysta ama ku ibtilaysanoo ka go'ila taasshahwaa wada ama waa nin jaahilo aan garanaynin sideedaba qaadku muxuu ka koobanyaha maxaase ku jira ma yaqaano marka jahli baa ka haya ama sharcigii baa jahli ka haya ama maadadee laftooduba jahli ka haya kaasi wuu doodi mid ku ibtilaysanna waa doodaya ama ganacsado ka ganacsada ama cuno oo ku ibtilaysan wailaa waxa weyaan cuqaladu iyo waxgaradku way isku waafaqsayen inuu macnaha yahay baandooriyaasha ka mid wixii laga helaayo marka waa xaaraam isticmaalkiisuna waa xaaraam khamraduna xugmi ayib khamrada iibinteedu waa qodobka waad marka waa maxalu itifaaq waa lasla ogolay talabaadi waxa wey waa baktiga baktiga jumhuurta culimadu waxay ka soo reebaan baktiga laba arrimood waa midda koobaad horta timaha tinta hadduu baktiyo neefku timihiisa le timaha waa la isticmaalaya waxay leeyihiin ayadu baktiga ma gasho bay badan yihin waxaa kaloo laga soo reebayaa haragga baktiga haraggiisa waa nagii soo marnay kitaabka kitaabu dahaara waa nagi ku marnay baktiga haraggiisa in la magdinayo kadibna la isticmaalayo sayna waa laga soo reebaya intaa waxaan ka ahayn isticmaalkooduna waa xaraam cuniddana warkeeda iska mida leanna waa nijaasa waa nijaasa ay ka doodaan culimadu oona malanaya inaan soo baraarujinay haragga baktiga intaan weli la magdinin ma la iibsan karaa isticmaal meehe ma la gadan karaa si aad u magdiso hadhow u isticmaasho ama kaad adigu ka iibinayso hadhow intuu magdiyo uu u isticmaalo markan lama magdinin waa nijaaso ma la kala gadan karaa waana sida hadda la yeelo wa sooma kambaniyada hargaha ka ganacsada gaaladu baktiga xoolaha ay baktiistaan ila waxma gowracaan caamadan iyo cawaamtan gaalada iyo hargaha ka gataan ma megdisna markaa markaa kadib warshadaa la geeya la megdiya waxayna rajaxayaan ibnulqayim iyo sheekh ibn cusaymiin iyo keyrkood waxay rajaxayaan isagoon la magdinin in la kala iibsan karo laakiin markii ay noqoto in la isticmaalo yaa loo baahay in la magdiyo maxaa yeele waxay leeyihin wuxuu la mid yahay sidii mara nijaasowday oo kale adi mara nijaasa haddaad suuqa la keeno ma galan karta mase gelin kartaa suuqa waa nijaas laakiin waxoogaa in biyo la maryo bay baantoo la dhaqo ya qatxan waa la geli karaa nijaas ba ha ahaatee laakiin waa la gadan karaa laakiin ruuxa gadanayaayo hadhow buu dhaqan doonaa soo ma wakadalika haragga la magdinahaye ee weli la magdinin ee nijaasada ah laakiin hadhow la daahirin doono waa la mid bay leey saas man markaan kula khilaafay ayib baktigana intaas way isaga nijaasameeyey cilladiisa ta saddexaadee nebigu xadiiska ku reebay sal lay slam in la iibiyo waxa weeye waa doofaarka doofaarka bilijmaac khilaaf shaad ah ku jira laakiin waxaa loo badan yahay jamaahiirtu ay qabaan salafan wa khalafan inuu nijaasaya fa inahu rijsun aayadaasaa laga qaadan walow dhaqidiisa toddoba goor in la dhaqo sida eygoo kale wax ku suganoo xadiida uusan jirin Ah, masalo fiqiya dhaqidiisa qaabka loo dhaqayo laakiin inuu nijaasan yahay nafka qur-aankaa sheeg waana sida loo baday ijmac bayna qaarkood soo guurinayaan maadaama uu nijaasan marka lama isticmaali karayo ayib nijaasadiisa waxaa dheer bay leeyihi oo cilmooyinka culimadan ku sheegayaan waxay leeyihiin caqliga bini aadamka yuu wax u dhimaa hilibkiisoo la cuno oo nooc waxoogaa asarku u geysta raadku waxyaalaha uu saamayntu ku yeesho waxaa ka mid leeyihi kiirada iyo sicilada buu ka tegsiiyaa bay dhahaan dadka oo soomaalidu waadhadiisa doofaar ficilna la-aan ba noo cadaaba sooma dhahan culimadu saasay dhahan ficillo mala bay dhahan xayawaanaadka kaloo dhan ficil lay marka bini aadamkuwa sidiisaba wuxuu cunoo quuto yuu dabeecaddiisa yeeshaa ibnu taymiya masalada taqriirinaya wixii quudkaaga ah unbaad yeelani dabeecaddiisa haddaad wasakh cun tahay dabeecad wasakhaysan baad yeelan Ah. waa midda uu leeyahay markuu ka hadlayo hilibka geela hilibka geela inaan soo baraarujina umalaynaya hilibka geela dadka cunaaya dabeecaddii geeloo kale leeyihiin qalaybka iyo adadayga iyo macnaha waxa wey waa waa dabeecaddiisii wa halkaasuu marka kala baxayaa oo uu leeyahay bini aadamku wuxuu quuto ayaa qadcigiisu yeeshaa shirkiisana gala waana sababta loo reebay jallaalada neefka xoolahee qashinka cuna in hilibkiisa la cuno ilaa inta qashinka laga gooyo oo la calfiyo oo calaq nadiifa la siiyo oo jidhkiisa wixii ka baxaan maxaa yeeley haddii la cuno ruuxii waa muxuu ahay qashin buu cunay soo wahaakadaa bay leeyihin marka khinsiirka doofaarku waa qashin cun waxaa eeg kashuufaadka dibiga baarista hadda ay keeneen oo cilmi hadda muxuu la kashfiyey ah waxay leeyihiin doofaarku wuxuu qaadaa konton iyo dhowr cudur buu qaadaa kontonkaa cudur ee uu qaado intooda badan aqlabkooda waa cudurro gudba oo weliba bini aadamka u gudbiyaabaa le waa kan hadda sakaraad laleeyahay sooma hadda lala dhibayahay sooma hargabdoofaar oo caalamkii qasahayo walwalka gaalada ka muuqata wuxuu ku dhacay hadda ka hor caalamka markii ugu horreysay uu ku dhacay maa taqriiban waa markii labaad baan umalaynaya markii koowaade uu ku dhacay waxaa laleeyahay malaayiin min albashar buu dilay hadda xaaladda uu ku socday waa ka xoog badan weyneen markii hore cabsida gaalada ka muuqata waxay leeyihiin markii la gaado saddex sana afar sano kadib malaayiin buu dili doonaa bay leeyihin marka sharcigu ilaahay baa abuuray xayawaanaadkan waxa ku jiriyo sirta ku jirana allah garanaya laakiin gaal waxba garan maayo gaal waxba garan maayo ilahay tabaaraka watacala saasuu inoogu didayo cunidiisa iyo isticmaalkiisa iyo dhawaanshihiisa iyo waa la fogay waa la takooray saas man marka lamana cuni karo lamana isticmaali karo lagamana ganacsan karo saas daraadeed baa marka iibkiisana loo diiday qaybta kaleeto waxa waa asnaamta sanamyada wa sanamyada sanamyadu waxa weeyaan waa waxyaalaha alle ka sokow la caabudo ama dhagax taagan ha noqdo ama geed ha noqdo ama saliibkan iyo macasabkan nasaaradu caabuda ha noqdo wixii alle kasakow la caabudo waa sanam waa wasan laga iibin karo maxaa yeelay shirki buu wasiilo u yahay sooma wixii shirki kaalmo u ana waa shirki alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid saasuu macnaha waxay ka doodaan culimmadu haddii la burburiyo oo sanamku maado fiican buu ka samaysay waa la jijabiyey sanamnimadii wuu ka baxay maadadii ka soo baxday ma la garan karaa maalan dahab buu ahaa macdan qaaliya buu ahaa waa la jejebiyey macdantii ma la iibsan karaayo ma la intifacsan karaa mise maadaama ay sanamba ahaydba waa la tuuri waa lasla khilaafay saas man ayib aslaamta waxaa soo gelaysa tamaatiish taallooyinka iyo wax kasta iyo sawirada sawirada iyo taallooyinka xataa yaan la caabudinba lagama ganacsan karo waa xaaraam saas man lianno imaa in ilaahay ka la caabudo yaa imaa inay wasiilo u tahay alla ka in la caabudo samaynteeduna waa xaaraam marka ka ganacsigeedu iyo iibinteedu waa xaaraam isticmaalkeedu maadaama uu xaaraam yahay xadiidka waxaa kaloo ku cad yahay oo laga faa'iidaysanaya waxa la yidhaahdo taxriimu lxiyal xeeladaysiga waxyaalaha alla xarimay in loo xeeladaysto oo dariiqyo laablaaba loo maraayo waxay ka mid tahay min acdami maa xarama allahu tabaaraka watacala waxyaalaha ilahay xarime ku waaweyn bay ka mid tahay yani waxa weye bedelkii aad xaaraamta si toosa ah u aadi lahayd baa intaad si dheer usoo marto laab usoo marto baa waxaad doonaysaa qaal xeeladaysma inaad ku banaysato waa taasi yahuudda lagu lacnaday oo dee ilaahay tabaaraka watacala baruurta markuu u diiday qur-aanka yaa sheegay in baruurta laga xarimo wacala aladiina haaduu xaramna calayhim kula dii dufur وmin albqr wاlغanm xaramna calayhim شhuxuudahma ila ma xamalat ظuhuuruhma aw ilxawaaya aw ma اkhtalطa bicazmin towreed baa lagaga xarimay maadaama laga xarimay way ka maarmi waayeen markaasaa maxay sameeyeen way shiileen way dhalaaliyeen markii la dhalaaliyo daruur weeye la dhihi maayo maxaa la dhihi waa sumad sooma magacii waa isbedelay ayag waxay dhahaan wadad baa carabiga yiri wadad waa xayd subag buu isu bedelayo ama uu miir wuu socdaa ama wuu dheganya ayib magacii marka baruurnimada ahayd wuu ka baxay subag markuu qaatay haddana maynan isticmaaline subagiiba intay gadeen bay lacagtii ka soo baxday bay isticmaaleen bariiqaa fiirisuu dheri hadduu subag noqday subagnimadii isticmaalaan wuxuu ku dhow yahay baruurnimadii xaaraantahayd buu ku dhow yahay laakiin magac kaluu qaatay marka maynan isticmaalina intay tilaabo labaad sii qaadeen bay iska wareejiyeen oo gadeen lacagta uga soo baxdeen oo isticmaaleen wahaakada nooc taxaayula weeyo xeeladaysigaasi waa halis shayga mar hadduu alla xarimo looma xeeladayso ribaduu xarimay ilaa laab loo maro oo ciilada iyo wax layidhaahdiyi waa xaaraam yani waxa weye ilan ilahay maqaasiduu la socdaa qasadkaagii ujeedadaada waa ogsooye saas waxaan ugu tegi doonaa kitaabul nikaax iyo muxuuaha dalaaqii halka aan ugu tegi doonaa ninka naagtiisa saddex balqadood ku furay oo la yidhi kuma noqon kartid ilaahay nin kale soo marto maxalal buu samaynaya soma mid orjiga intuu soo kaxaystuu dhihi habeen ii fur buu dhihi ah, soma adtaysi mustacaar waa orgi ergisa waa noo xeelawaysiya wey wixii alla xarimay baa dariiq laalaaba loo maraya wahaakada qur-aanka fii suurati alacraaf rabbi tabaaraka wa waa ka kaunoo sheegay ree bani israa'iil magaalo ka mida ah, uu ka xarimay inay maalinta sabtiga ah ay malayga dabtaan kadibna waa kuwa u xeeladaysta waa la halaagay marka xaaraamta looma xeeladaysto waa taa yahuud lagu lacnaday halaag baa ka dhashay iyo ciqaab rabbi tabaaraka wa tacala saas culimada qaarkood waxay kala qaadayaan laa huwa xaraamun taa meesha uu ina leeyahay laa huwa xaraamun uu ina leeyahay ayaa waxay ka qaadanayaan waa sida xanaabiladu ay qabteen waxay leeyihiin huwadu waxay u noqonaysaa intifaaca maya beeca beeca laa huwa beecaasi waa xaaraam waxay leeyihiin marka beeca unbaa xaaraame intifaac isigu waa bannaanya waana midda uu leeyahay ibnu lqayim caleyh raxmatullah waxaa habboon buu leeyahy in la ogaado ana baaba alintifaaci awsacu min baabi albayc baabka intifaacsiga waa ka gudowan yaha baabka beeca muxuu ka wadaa waxyaale aan la iibin karin haddana la intifaacsan karaa jira laakiin shay kasta oon la intifaacsan karin lama iibin karo waa saas maana yani waxa weye intifaacsiga ayaa ka guda weyn beeca beeca ka gudaya beeca wax kasta oo la intifaacsan karo wax kasta oo muxuu ahaay la gadi karo waa la intifaacsan kara laakiin wax kastoo la intifaacsan karo beec ma gasho waxyaala la intifaacsan karo waxaa jira aan beec geli karin halkaasay marayaan xanaabilada ibnuqayim baa aadu taqriirinaya hadyiga laakiin shaaficiyada iyo qolyada iyagu waa diiday waxay leeyihiin huwadu waxay ku dhacaysaa beeca waxay ku dhacaysaa intifaaca wabittaali waxyaabahani aslanba lama intifaacsan kara leeyihin macna sidaas weya wacan ibni mascuudin radi allahu tacala canh qaala wuxuui samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lay slam rasuulkaan maqlay yaquulu le idaa goortii ikhtalafa ay iskhilaafaan almutabaayicaani labadii wax kala gadanayay walaysa walxaal laysa aynan ahaanin baynahumaa dhexdooda bayinatun wax caddayn ah falqowlu qowlku hadalka la qabanayo wax kasoo qaad kale maa yaquulu waxa uu leeyahay weeye rabbu silcati badeecada ninka iska leh badeecada ninkii lahaa hadalkiisa ayaa la qabanayaa aw amase yatataarakaani ama wayga kala tegayaan oo beecii intay fasaqaan oo jebiyaan buu nin walba wixiisa la noqonaya aw yataraadaani waata riwaayada kale ku timi ama way kala ceshanayaanoo ninkana lacagtiisiibuu la noqon fanina muxuu ahay badeecadiisu la noqonaya rawa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey wasaxaxu waxaa saxiixiyey alxaakimu kadalika waxaa saxiixiyey adahabi waa ku waafaqay ibnu sakan sidoo kale uu saxiixiyey waxaa xadiidku inuu sugan yahay tilmaamaya alimaam lbayhaqi ibn cabdilbar intuba waxay xadiidkani waa sugay waxaa daciifiyey ibnu xasmi iyo abulxasan ibnu qataan sheekhu caleyh raxmatullah bacda baxin yani baxi dheera uu xadiidka ku sameeyey kadib fi lirwa wuxuu ku khulaaseeyey wa jumlatu qawli ana alxadiida saxiixun qaطcan buu marka laysku soo ururiye warka soo gabagabeeye xadiidku waa sugay waa saxiix faina bacda turuqihi saxiixa turuqdiisa qaar ka midi waa saxiix buudi wa bacdahaa xasanun duruuqda qaarkeedna waa xasan walukhraa mima yactadidu bihi duruuqda kaleetana waa wuxuu xadiidku ku xoogaysanay adiga xadiidka yani waxa weeyaan ama bimajmuuci turuqihi buu ku sugan yaha layidhaha ama siduu sheekh albaani leeyahay duruqdiisa qaar ka mid ahba si toosa saxiix u gaadhayse xadiidku jumlatan waa sugan kutub ahaan xadiidkaasi waa xadiis sugan muxuu inoo sheegayaa wuxuu inoo sheegayaa fii xaalati al iskhilaafaan labada ruuxee wax kala gatay baa'ica iyo mushtariga see loo kala saarayaa wey see loo kala saaraya maxay isku khilaafsan yihin waxyaala badan bay isku khilaafi karaan lacagta qadarkeeday isku khilaafi karaan war intan aad iga siisa maya kaama siin ka badan baan kaa siisa qadarkii lacagta isku khilaafsan yihin waxay isku khilaafsan yihiin lacagta nooceeda dollar baa wax ku kala gadanay meheshilma wax ku kala gadan waxay isku khilaafi karaan waxaynu wax ku kala gadanay shardi oo shardigaasaan anigu dhigtay iyo shardigaasi ma jirin rahan iyo waxaan hadda securitiga la yidhaahdo ayaan ahayd inaad ii keento may maynaa dhiganin damiin baynu ku heshiinay may maynaa ku heshiinin waxay isku khilaafi karaan badeecadii markay kala gateen kadib ayay ceebi ku soo baxay markaase waxay ku murmeen war ceebtani intay adiga gacantaada ku jirtay bay ku timid iyo ma ahee anoon kaa gabanin buu ceebka lahaa khilaaf nooxuu ku yimaadaba hadday iskhilaafaan see loo kala saarayaa kee warkiisa la qabanaya waxaa warkiisa la qabanayaa ninkii badacada lahaa oo warkiisa haddii la qabto maxay noqon marka warkii suu isagu sheegayaa arrinta lagu xukumiyo waxaa la dhihi sidaas mar sidaana ku kala baxa hadduu diido soomaha mushtarigii badeecada iibsaday oo sidaa raalli ku noqon waayo waxaa laleeyahay markaa dee adiguna badeecadaadii la noqo war adiguna lacagtaadii la noqo wabilahi tawfiiq warku waaba dhammaaday sooma saas w saasaa loo kala saaray marka laleeyahay ninka daaica ah ee waxgabad ee badeecada leh ayaa hadalkiisa la qabanaya fuqahadu waxay leeyihiin hadalkiisaa la qabanaya macnaheedu maaha warkiisa layska rumaystee laakiin waa la dhaari wey ah, maca yamiinihi dhaartiisaa lagu kabaya taana waxaa laga qaadan bay leeyihiin xadiidkii ahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar ah, caddaynta waxaa laga rabaa ruuxa wax sheeganaya ruuxa wax lagu sheeganayana maxaa laga rabaa dhaar hadduu midkani caddayn keeni waayo markhaatiyo keeni waayo kanaa dhaaranaya marka waxay leeyihiin baaica iyo mushtariga waxaa jaanibkiisu xoog badan yahay baaica silcada leh labadooda midka jaanibkiisu xoog badan yahay ayaa marka hadalkiisa la qabanaya isaga hadalkiisa la qabtay dhaartiisaana lagu kabay saasaa lagu xukumaya hadduu kii kale raalli ku noqdo saasaa la wadi hadduu raalli ku noqon waayo way kala ceshanaya in walba badacadiisu la noqonaya hadday badacadii taagan tahay badacadii jirta ayb walaysa baynahumaa bayina baa layleeyahy walaysa baynahumaa bayina wax caddayna haddayna jirin haddii caddayn la helo markhaati la helo qiraal la helo caddayn kale la helo markaasi warku waa iska dhig saas man oo markaasi ah dee caddayntaasa wax lagu xukumaya caddaynta iyada baa markaa la xukumayaa qawlu qawluhu noqon maayo alqawlu qawlu waxay noqonaysaa markii ayna caddayni meesha oolin ayb sidaana waxaa qaba jumhuurta qaba sidaas jumhuurta qaba وعn بn mascuudin ansariyi radi alahu canhu ana rasuul lahi sl lay sl marsuuq sida cadiga asalkaa labada ruux ee muddaciga iyo muddaca midka wax sheeganaya ka wax lagu sheeganayo waxaa lagu kala saaraa ninka mar walba jaanibkiisa qaraa-inta marka la firiyo dhankiisu xoog badanya baa muddaca calayhi ah ninka dhankiisu uu daciifka yahayna waxaa la yidhaahdaa waa muddaci saas daraaddeed baa midka wax sheeganaya ee dhankiisu daciif yahay yaa caddaynaya markhaatiyo looga baahay kan laakiin dhaartiisaa lagu go-a maxaa yale dhankiisaa xoog badan laba nin baa matalan waxay isku haystaan mid baa badeeca gacanta ku haya yani waxa weyaan wuxuu waxbuu haystaa xeradiisay ku jirtaa jeebkiisay ku jirtaa akownkiisay ku jirtaa mid kalaa ku qabsado yihi xoolahan anaa leh war meligiina taxay dhaaf buu yidhi labadaa nin keebaa jaanibkiisu xoog badany kan gacantiisi iyo xeradiisu wax ku jiraan leanna asal waxaa ah ruuxu wuxuu leeyahay inuu gacantiisa jeebkiisa ku jiro saasaa asal sooma dhankaasaa xoog badan marka dhankee daciifa waxaa daciifa ninka iska ordahaye waxuun iska sheeganaya wax gacantiisa ku jirana uusan jirin wax dad kale gacantooda ku jira sheeganaya jaanibkiisu waa daciif jaanibkiisu maadaama uu daciif yahay waxaa laga rabaa xujo xoog badan oo markhaati ah kan jaanibkiisu xooga badan yahayna wax daciifaa ku filan oo dhaar baa ku filan daciif ma aha laakiin hadde bini aadamku inuu sameeyey u fududahay da markhaati keen lagu yidhahdo in dhaara lagu yidhahdo sooma kala fududa way kala fududahay saas maana marka taasaa lagu kala saara wacan ibni mascuudin ansaariyi radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuul alle nahaa wuxuu reebay can amani ilkalbi eyga lacagtiisa wa mahri lbagyi naagta zaaniyadda ah mehirkeeda yani ujuurada iyo ciwadka lagu siiyo zinada waay wa xulwaani ilkaahini midka kaahinka ah midka wax sheeg sheega isagana ujuurada la siiyo ah, macaanka macaan baa laga cabira ujuurada la siiyo xulwaanu kaahin kaahinka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa cilmul eybka wax ka sheega saas man man yaddaci cilma aleyb waay waxyaalaha ilahay bini aadamka ka qariyey ayuu wax ka sheeg sheegaa isagu markaa ama ha isticmaalo ama ha noqdo xidigiye xidiguu firfiiriyaa markaasuu wax sheeg sheegaa ama ha noqdo mid intuu dhulka xarxariiqa faaliye ah oo dhulka intuu xarxariiqu wax ka sheegaa ama waa wadaad kitaabada furo kitaabta intuu furi wax sheeg sheegaa ama ma ahee calaa casha intuu fiiriyo calaa cashiisa wax ka akriyaa ama ruuxa calaa cashiisa waxaasoo dhan waa caraaf iyo kaahiwa ama jininkuu la shaqaystaayo usoo warrama ah, inta badan shaqadaa iyada ah wadaadaan ku naqaanaa wadaado shaqadaa inta badan caamadu ma qabato nabadeeda bal loo yaqaanaa qabta inaga mujtamaceena dhexdiisa marka la yidhaha weliba rag baa awliyanimo ku qaatay oo loo ictiraafay inuu weli yahay isagoo shaqadiisu ay tahay uun inuu jiranka iyo shayaaiinta la shaqaysto waxaas uun wax ku daahiriyo waxa uun yani wax ajaa'ibii khawaariqul caadaad iyo intuu la yimid wax noocaasoo baabkaasa ayaa waxbuu sheegay oo sii warramay oo warkaas waxaasuba awliyanimo ku qaatay marka kaahinka kaasaa la yidhaha xilwaankana waxaa la yidhahdaa waxa uu sheeg sheegayo wixii lagu siiyo wadaadadii marka kitaabta furi jiray macsharalfalag iyo bayradii iyo wixii uu la furi jiray qarbaasaha lagu dhigi jiray baabkooda halkan u galaya xilwaanu ka he ayb intaba nabigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh muttafaqun caleyh buhaariiyo muslim baa soo saaray saddexda sala meeshan loogu taalloo xaaraama ah, lacagtooda xaaraamta samaru kalbi eyga lacagtiisa eyga lacagtiisa laba sibood ku karta inaad gadato oo lagaa gato ayb iyo in aad intaad adigu eygii leedahay aada ijaarto oo lagaa ijaarto noo waardiyeynahayaa iyo shaquu noo qabanayaa iyo muxuu ahaaye lacag baa lagu siinaya yowmiyan joogtaa inaad kiraysato iyo inaad iibsato lacagta ey ka soo baxdo dhawa xaaran amanu kalbi ayb suuqyada hadda adduunka uguba caalamsanba eydaa lagu kala gataa yani waxa weyaan aswaaq caalamigii leeyahy haasatan wadamada reer galbeedka oo iyadan lagu kala iibsado oo wax walguba kaba qaalisanba maxaa yeelay yani waxay noqdeen wax bini aadamkii markuu diin ilaahay iyo ka tegay rabbi ku xidhnaantiisa ayna kaba maarminba eygaa iyo caruur bay ka dhigteen reer galbeedku caruur waxay yidhahdeen muxuu ahay carruurtao isagaa ka macnasano yani waxa wey waa wehel haddana aan ku dhibayno isbitaallo waaweyn bay u sameeyeen dhakhaatiir baa ku takhasustay cinaayada iyo dadaalka la siinayo bini aadamka lama wasiiyaba soma marka halkaasuu hadda marayaaba lacagtiisu waa xaraam iibkiisu waa xaraam bal kaydsigiisa xaraama ah. oo ninka kaydsamayoo allahuma ruuxii uun muxuu ahay dhowr laga soo reebi doono mooyaane ruuxii kaydsada oo haysta oo guriga ku haystaayo ama meel kaleba ku haystaayo maalin walba ajirkiisa qayb baa ka go-aysa oo manaa habaysha raaas la beerbaraynayo amanulkalbi marka waa xaaraam ayib aimada saddexdaa waa isku waafaqsan abu xaniifa markuu leeyahay inuu xaaraam yahay abu xaniifa wuxuu leey beycu waa saxaya lacag kale way banaan tahay karaahiye weyaan buuri warkaasi waa war laga xoog badan yahay abu xaniifa warkiis riwaayo kalaan u tegi doonnaa eyga ugaadha ee lagu ugaadhsado riwaayo soo reebtay baan u tegi doonnaa oo in la gadi karo ku tusaysa meesheedaan kaga hadli doonaa waa inoo soo socotaa insha allahu tacala wax laga soo reebayaa jira ayda mise kulligood wax xaaraam lacagtoodu waan u tegi doonaa insha allahu tacala ayib masalada labaadi waxa weye waa mahrulbagiyi bagiyida waxa weeye albagiyi mahrulbagiyi naagta zaaniyadda ah zinada waxay ku qadataa meher layidhahda meherka asal ahaan shareecadu waxay u isticmaashaa guurka xalaasha ah wixii haweeneyda lagu siiyaa meher la yidhahdaa sooma laakiin magacaabid kole waa maanbaad midnaabi tajahus baa la yidhahdaayo zinada wixii lagu qaatayna meher baa lagu magacaabay meherkii sharciga ma aha laakiin waa ciwad ciwad wey maana wixii marka zinada ay ku qaato waa xaram limaada lianna camalkana xaaraam ah sooma waxa lagu qaatay ciwadku hadduu xaaraam yahay ciwadkuna xaaraam buu noqonaya ma shaqaad haysaa shaqadaad haysa waa xaaraam wixii kaa soo galana wa xaaraan bangi ribowi aad waardiyeysaa bangi ribowi baad waardiyeysaa war anigu waardiin baan ahay maxaan sameeyaa waad xaadxaadhaan sheehaad shaqaalaha u karisaa intaasaad ujuuro ku qaadataa waa xaraam xaaraam leanna shaqadaad haysaa xaraam saas anigu manajer baan ka ahay warshadan hilibka xaaraamtaa gabdho nijaasada iibisa anugu manejar baan waraaqahan baan kala gudbiyaa maxaa dhiba waa xaaraam lanna shaqada waxaan aad wax ku helaysabaa xaaraam saas man yani walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan mar haddaabad kaalmo ka noqoto maya ayb haddii marka la yidhaahdo waa xaaraam haweenayda zinaysatay waxay zinada ku qaadanayso waa xaaraam haddii la yidhahdo ninkii markuu zinadii ka gutay oo dantiisii ka dhammaystay shilimadii ma loo celinaya ya xoogaagi wuu kula heshiiyey ma loo celinaya maya loo celin maayo leanna waaba kaalmaynba taas danahaagii waa dhammaysatay waxoogaagii shilimahay kaa qaadatayna hool la dhihi maayo leanna mid kaluuba la aadi sooma waynu u kaalmaynayba sooma wixii sidaasoo kale ku yimaada waxaa la yidhaahdaa markaasi wujuuda kasbigee xaaraamta xoolaha ku yimaadaay ruuxii kasbadayna lama siiyo oo looguma kaalmayo ayadiina dee la siin maayo shareecadii baa ka xarimtay xaggee la geynaya xoolihiina la gubi maayo masaalixil caamka baa lagu bixinaya danaha caamka ee muslimiinta wadooyin isbitaallo iskuullo ceelal masaalixdaa caamkaabaa iskale halkaasaa lagu bixinaya ayb wa mahru lbagyi yani waxaa lamida ah waxyaalaha khamrada laga kasbado waxaa lamida ah xoolaha qaadka laga kasbado kulli makaasibta xaanaantoo dhan xoolaha ku yimaada masrafkooda sharciga in lagu bixiya ay tahay masaalixda caamkaaba danaha caamkaabaa loo sarfinaya halkaasaa lagu bixinaya wa mahri lbadini wa xulwaani lkaahini waa midda saddex kaahinka wax sheeg sheega isagana ujuurada lagu siiyo xulwaan waxaa loogu magacaabay bay leeyihiin waa xulwaanka sheega macaan baa la dhaha macaan waxaa loogu magacaabay bay leeyihin wuxuu qaadanayo lianna bilaash buu ku qaadanayo sooma wax manaaficada dadka uu siinayo oo uu wax ku bedelanayo ma jiro waxbuu sheeg sheegay been buu akriyey kitaab buu kala furay been buu kuu sheegay jin baa u warramay been buu kuu sheegay been buu wax dhacsaday marka wax bini aadan intifaacsan karo haba yaraatee kuma siime sooma wax uu bilaash ku qaatay oo kale marka ka dhintay xilluwan saasaa loogu magacaabay bay leeyihin macna marka iyaduna waa xaaraamo xoolaha noocaa kugu soo gelaya iyaduna waa xaaraam masrafkeediiyo meesha lagu bixinayana ayaduna waa taa aan sheegnay wey man radi allahu canhu anahu isagu kaana wuxuu ahaa calaa jabalin rati korkii ayuu ahaa ratigaasoo lahu isaga u sugnaaday ratigaasoo qad acyaa noogay acyaa bimacnaa jidkiibuu wuu socon waayo baabuur wuxuu noqday muxuu ahay rati yani socod gabay acyaa bimacnaa socod gabay oo macnaha noogay buu noqday jid baa la safar baa layahy fa araada markaasu wuxuu doonay jaabir an yusayibahu inuu iska sii daayo tasyiibka bimacnaa waxa inuu faraha ka qaado isagaba dhaqaaqdo duurka uga tago qaala wuxuu yihi falaxiqanii waxaa isoo haleelay annabiyu nabigaa isoo haleelay sal lay sl iga daba yimid nabigu iga dambeeyo gadaashayda soo socday baa isoo gaadhay fadacaa lii markaasuu ii duceeyey wa darabahu wuuna garaacay ritagii ayib yani waana u duceeyey ratigiina muxuu ahay wuu ku dhiftay fa saara markaasuu socday ratigii sayran socod oo lam yasir uusan soconin milahu isagoo kale min mucjizaati nebi bay ka mid tahay sal lay slam markuu ducadii iyo garaacistii isugu daray waa dhaqaajiyey muxuu ahay ratigii socod wuxuu socday aan lagu aqoon jirin fa qaala markaase wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam bicniihi iga iibi jaabirow biuqiyatin afartan dirham igaga iibi uuqiyadu waa afartan dirham afartankii dirham baa loo yaqaanaa uuqiya la yidhaha afartan dirham iga sii buuri qultu waxaa idhi buuri laa maya ya rasuul allah laa maya laa mayadaas waxay ixtimaali kartaa inuu ula jeedo kaama gadayo dee anaa u baahan waxaan ku diibananay badgaabinta unbay ahayd hadduuba socdayta maxaan isaga gada waxaa kaloo dhici karaysa inuu ula jeedo laa maya oo kaama gabayo laakiin waan ku siin ah, waan ku siinahaya ayib laab ma eegin uma kadibna qaala nabigu wuxu uhi sal lay wasalam bicniihi waria iyaga bicniihi waan ku celiy warigaydi fabictuhu markaasaan ka iibiye buu nabigu sal lay wasalam biuqiyatin afartan dirhan baan ka siiyey buui waan kula heshiiyey washtaradtu waxaana shardiyaystay xumlaanahu xambaaristiisa ilaa ahlii ehelkayga xaggiisa ugu xambaaro xumlaanahu yani xambaaristiisa iyo gaadiidka dhigashadiisa iyo inaan fuulo ilaa ahli ehelkayga intaan ka gaadhay waan kaa gaday waan ku heshiinay afartanka awqiyadood laakiin sharti waxa ah inaanan hadda igala wareegine aan gurigaygii ehelkayga ku tago markaa un baynu kala wareegeyna laakiin waan kaa gaday saasaa lagu walaha falamaa balaqtu markaan gaadhay buuri ehelkaygii ataytuhu nebiga waxaan ula imid bur oon u keenay biljabali ratigii baan u keenay waa ka ratigii majiralo fanaqadanii markaasuu ikaash siiyey samanahu lacagtiisa naqada waxaa la idhahdaa lacagta marka la soo dedejiyo oo la dibdhiginna naqdiga waa la idhahda markii muxuu ahay ay cadaan tahayna naqdiga waa la idhahda marka lacag cadaan ah oo deg deg ah buu markiiba farta ka saaray uma kadibna rajactu waa noqday buuri lacagtii hadduu qaatay ratigiina wareejiyey wuu iska laabtay lacagtiisi buu la tegey fa arsala markaasuu nebigu cid diray fii ahari raadkaygii ayuu cid ku soo diray uu dad buu iga soo dabadiray raadkii aan ku baxay gadaashayduu ruux soo diray soo celi wy jaabir waa lasoo celiy wy jaabir wuxuu leey marka waxaan isleeyahay kuna maratagii xumaa lagugu soo celin rab anuu walwalsan faqaala nabigu wuxu uri sal lay aslam ataraanii ma waxaad ii malaynaysa maa kastuka inaan kula nuqsaantamay oo aan kugula hadlay inaad lacagta iga dhinto yani mumaakasada waxaa la yidhahdaa almunaaqasa waa gorgortanka sooma yani markaad leedahay war iga dhin iyomaya kaama dhumayo taasaa waxa la yidhahda mumaakasa ayib ataraani ma waxaad ii malaynaysaa buuri maakastuka inaan kula gorgortamay oo lacagta inaad iga dhinto kaaga codsaday liaakuda inaan qaato daraaddeed jamalaka fatigaaga inaan qaato markaan kula gorgortamay waxay kula ahayd ratigaa lagaa qaadan rabaa minaa ratigaaga rabaad wadaysa bu nabig sal lay slm khud qaada buuri jabalaka horta ratigaaga qaado wa daraahimaka afartankii dirhamna ku darso afartankii dirhamna daraahimtaadiina qaado ratigiina qaado baa lii fa huwa isagu laka aduu kuu sugnaaday ratigiadaa iskale baa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wa haada siyaaqu siyaaqana limuslim baa iskale xadiiska sidan hadda uu u dhigay ee u socdo muslim lafdigiisa soo saaray ayb xadiidkani waa xadiidka asalka u ah yani ashuruud fi lbeyc shuruuda beeca loo dhigto inay dadka wax kala iibsanayaan shaygii markay kala iibsadaan kadib midkood uu shardi dhigto ama waxaa shardi dhiganaya ruuxii badeecada watay ama kii lacagta ayaa bade shardi dhiganaya shuruudaasi marka haddayna shareecada khilaafin waa muctabar wixii shareecada khilaafsan baa loogola waa hortegi doonaa insha allahu tacala xadiidka marka masaladaas aal wey shardigaasi laakiin waxay qabaan culimadu waxay qabaan in badan ayay ka mid a beeca haddii shardi lagu xelo way tafsiiliyaan wayna isku khilaafsan yihiin shuruudda sideedaba ayib shardigaasi hadduu laba gaadho waan u tegi doonaa laba shardi laakiin hadduu hal shardiya masala waxaad shardiyeysatay shaygii badeecadii markaad iibisay manaafacaadkeedii inaad wakti sii intifaacsato origa guriga waan kaa gadayaa laakiin bil baan kusii jirhaya wax walba waa kala dho sanad baan kusii jirhaya ama bil baan kusii jirhaya beecii waan ku heshiinay waan kala iibsanay lacagtii ama iga qaado ama igu yeelo taasi waa meesheeda laakiin waxaan shardi ka dhiganayaa waxaan kaaga gadayaa shardi ah inaan intaasoo bilood kusii jirhayo ama sanad kusii jirhayo soma waa warratigii muxuu ahaayey gurigeygaan ku gaarhaya waa lamid maa saas man ayib nin baad masalan waad u tagtay maryo iibinaysa maryihii dukaamada dafay sameeyaan wuxuu ku yidhi marada waa kaa iibinaya laakiin shardi waa inaan kuu tolo ama adaaba waxaa tiriba waan kaa iibsan laakiin shardi inaad ii tosho waay waa sax waa beec oo shardi waay beec oo shardi shardigaasi waa inuusan ka hor imaanaynin muqtada alcaqdi caqdiga wixiiba loo samaynayo badeecadan in la mulkiya waa inuusan ka hor imaanayn hadduu milkinta badeecada shardigaagu burinayo ma jiro markaas wax kasoo qaad ma leh ama shardi xaraam waa inuusan noqon maala waxaa tihi guriga waan kaa gabeeya laakin bishardi waa inaadan intifaacsanin shardigaasi ma jiro leanno beecada waxa wax loo kala gadanayuu ka hor jeedaaba soo ma bishari waa inaadan milkiyin maya soconmayso laakiin shuruud aan meelahaa gaarsiisnaynoo oo muxuu ahaaye intifaaca iyo ku saabsani dhib male hadday laba shardi iyo ka badan ay gaadhana waa u tegi doonaa oo maalan haddaad tidhaahdo muxuu ahaaye shaygan waan kaa gadan okay ama waan kaa gadan laakiin iina xambaar oo ii xamaal marka labaadna ii tol soo laba shardi maa maradan iina xamaal meeshaa gee markaad geysana ii tol saa baan kaaga gadanay waa laba shardi markaa sooma shardigu hadduu halka bato waan u tegi doonaa ma banaana caqdigu waa buraya hal shardi wixii ku eg oon caqdiga maqsadkiisa taabanaynin baas male xadiidu jaabir bn cabdillahi baa loo deliishadaa waana sida raajixa wey waana sida imaam axmed uu ku tegey oo ay waafaqsan yihiin isxaaq ibnu rahwiya iyo awsaaci iyo ibnu mundiri ay rajaxayaan sidaasana sax leesh liana alasla fi lcuquud washuruud alxillu asalka shuruuda bini aadamku uu dhiganayo asal waxaa u ah inay u bannaantay xalaal inay tahay wixii daliil diidan mooye asalku waa inay bannaantahy waan u doonaa xadiiska nabiga sal ly sl almuslimuuna calaa shuruutihim ila shartan xarama xalaala aw axalla yani xarama xalaalan aw xarama xalaalan aw axalla xaraama marka yani asalku waa saas shuruudaa la dhiganahaye ee dadkooda dhiganahayeene ku mucaamaloonayaan dhibaato male laakiin shardigaas waa inaysu sharcada ka hor imaan saas ma macna ayib waxaa xadiiska laga qaadanaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh yani waxa weeyaan jaabir wuxuu uu rabay qaab uu wax ku siiya mooye laakiin ma rabin inuu ka qaato ratiga laakiin usluub aad u qiimo badan buu nabigu u maray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu siiyo wax siiyo hadduu caadi intuu ugu yeedho afartan qiyadood uu jeebka u geliyo afartan qiyadood qaado uu yidhaah faraxa uu jaabir farxi lahaa iyo markii inta ratigii laga iibsay lacagtiina loo celiyey ratigii iyo lacagtiina uu isku qaatay keebuu farax badanya markan dambuu ka farax badanya soo ma marka dambuu aada uga farax badanya saas maana gurigaagii lagaa iibsaday haddii lagu yidhaha war lacagtan qaado iyo gurigiiba lagaa gatay kadibna lacagtiiyo gurigiiba waa laguu soo wada celiyey kanay ka farax badanta nabigu marka salawatu rabbi wasalaamu caleyh maqsadiyadiiba meeshaasi uu ka xaqiijiyey salawaatu rabbi waslamu caleyh wa canhu radia allahu canhu jaabir waxaa laga warinaya qaala wuxuu yihi actaqa wuu xoreeyey rajulun nin oo mina annaga naga mid a ayaa wuxuu xoreeyey cabdan addoon oo lahu isaga u sugnaaday can duburin xagga dambuu ka xoreeyey can duhurin xagga dambe ayib duhurka waxaa la yidhahdaa inaad tidhaahda addoonkaaga markaan dhintaad xor tahay intaan noolahay addoon baad laakiin maalinka tii ilaahay ugu timaado maalinkaa xor baad yani waa baa la yidhahda mudabbar yani waxa weye cabdan addoon buu xoreeyey oo lahu isaga u sugnaada can duburin gadaal buu ka xoreeyey oo dhimashadiisa wixii ka dambeeya walam yakun mana ahayn lahu ninkaa isaga a maalun xoolo oo hayruhu addoonka aan ahayn wax xooloo kalena kamaba nixinba oon addoonkaa ka ahayn xoolihiisoon addoonkaasa ahay fadacaa markaasuu u yeedhay bihi isaga annabiyu nabigaa u yeedhay sal lay waslam qaarkood waxay ku qaydeen culimmadu waxaa la gadi karaayo addoonnimo loola mucaamaloonayaa markii ay soo baxdo ruuxa gabay inuu baahan yahay oo xoolo la-aan yahay sida ninkan oo kaleeto maxaa yeelay addoonka marka laga xoreeyo dib laga xoreeyaayo gacan kale hadduu ku wareegay oo inta la gala gacan kale uu ku wareego gacantaa kale ee labaade uu ku wareegay agteeda mudabber ma ah waa adoon kaamil ah sidii la doonaana loogu tasarufi sooma wuu ka baxayaa marka tii ahayd markaan dhintaan xoroobaysa marka intuusan addoonsiyitiisu dhamanin ma xor ahaan baa loola dhaqmaya mise addoonnimaa loola dhaqmaya addoonnimaa loola dhaqmaya waa la gadi karaa markaas ma lilxaajay ku xidhan tahay waa sida culimada qaarkood qabaan haddayna xaaja jirinna waa la gadi karaa bay leeyihi waxaa kaloo iyadana laga qaadan bay leeyihin ruuxu inuu markuu baahan yahay xoolihiisoo dhan inuu wada bixiyo lama ogola xoolihiisoo dhan inuu wada bixiyo oo sabaqeeyo lama ogolay leeyihi allaahumma ruux markaasi sidii abubakar oo kale aan looga baqaynin mooye laakiin mar haddaad bini aadamka kale iska daciifkaa tahay waxoogaagaygaan haystoo dhan waan bixini berrina gacmahan warsana waan dawarsani waan shaxaad tegi ma soconayso sabirkeediiy adkaysigeediiy tawakulkoodi war haddaadan lahayn waxaa la doonayaa nebiga sal lay aslam waa kii yidhi dadka waxaa ugu xaqnimo leh waxaad wax ku bixiso waa naftaada yaa ku xiga waa naftaada yaa ku xiga waa naftaada yaa ku xiga cidda nafaqadiisu waajib kugu tahay sababaa marka inaad mudnaanta siiso macana hadduu tasarufo saasoo kale u tasarufo nadaamka jiriya dowladdu intay soo farageliso inay buriso heli kartaa marka muxuu ahay tasarufkiisa tasarufkiisi in la buriy siduu nabigu u buriyey salawatu rabbi waslamu aleyh ayaa markaa la qaban karaya mana hada bilahi tawfiq sal allah waslam ala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi waslm